wacalaa aalihi saxbi ajmaciin amaa bacdu baabu luqata waxaan ku dhex jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibn xajar alasqalaaniyi raximah llah baabu luqata luqadadii buu u baab yahay alluqata waxaa weeye waa bidami illaami wa fatxi ilqaafi alluqata luqada marka badan saas waay qaabka in la kordhigo caamaduna waa reebaan saasay bacdi lculamaa ay dhaheen oo alluqda ayay dhahan ayb alluqata marka waxaa weeyaan ashay aladii yultaqatu waa waxa lasoo qaado oo la gurubsado jidka laga soo qaado ayaa luqada la yihaha luqada sida mashhuurkana waa bifatxi lqaaf oo cinda ahli luqati almuxadisiin baabkan wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha lasoo qaado ee jidka laga soo qaado axkaamta ka ratib mayso in lagu caddeeyo can anasin radia allahu canhu waxaa laga wariy anas qaala waxau yidhi mara nabiyu sala allahu alayh waalihi wasalama nebiga ayaa wuxuu soo maray bitamratin timir oo fi dariiqi jidka dhexdiisa ahayd fa qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayh waali wasalama lowlaa haddii lala-yaha anii anigu akhaafu inaan cabsanayo an takuuna inay tahay iyada timirtaani min asadaqati inay kamid tahay sadaqada taas cabsidaas yani haddii lala yahay la akaltuhaa waa cuni lahay muttafaqun caleyhi buhaari muslim yani waxau leeyahay haddii lala yahay cabsi yani lowla almakhaafatu cabsi haddii aysan jirin oo aan ka cabsanayo inay tahay timirtii zakada ama timirtii sadaqada la akaltuhaa waa cuni lahaa xadiidka marka xukunka laga qaatay waxaa weeyaan waxyaabaha oo muxaqaraadka ah oo yaryaroo qofkay ka dhacaanba uusan tabaynin inaan in la naadiyo ama in la yaboohiyo inaysan waajib ahayn bal qofka uu iska isticmaali karo ama wixii haddii lasoo qaadaba hallaabaayo intii la naadinayaba wixii hallaabayo xabad moos ama wax dhulka ku dhacay oo kale ama cunto iyo cunto markaas bisil oo dhulka taalloo baaba-aysa oo kale oo qofkeedina uusan tabaynin waxweynaa kaa dhuma uusan isdhahaynin haddii looga tagana ay hallaabayso waxyaabaas yareerkaa dhib ma laha in la qaadan karo oo la isticmaali karo la cuni karo xadiidka laga qaatay <clears throat> sida looga qaatayna waxaa weeyaan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu cuni lahaayo sheegay laakiin wejka uu uga tegey ma ahayn kownuhaa inay baadi tahay maaha wejka oo ugaga tegay inay baadi tahay maahane waa wax kale oo isaga khaas u ahoo zake eh, ku tacalluqo in sadaqada ama zakada isagu ay xaaraam ka tahay timirtaan inay taas ka baqaa uu yidhi marka waa min baabi lwarac waa min baabi alwarac oo arrin weliba isaga khaas ku ah ku saabsan marka xadiidka sida ugu daliilaha saas wailaa haddaynan arrintan jiri lahayn yani shaygan nabiga ma naadiyeyna waa iska cuni lahaa daysantan jiri lahayn halkaasaa marka culimmadu ay ka qaateen ibn abi shaybana xadiidkan eh, wuxuu weriyey min dariiqi maymuuna oo nebiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi timir ayuu arkay faakalat eh, timir ayay aragtay maymuuna aan ujeedaa eh, min dariiqi maymuuna zawji nabi sal l slam anaha wajada tamratan timiray aragtay oo heshay fa faakalathaa waa iska cuntay ma naadinin maymuuna radia allahu canha wa qaalat maymuuna waxay tihi laa yuxibu allahu alfasaad ilaahay fasaad ma jeclo in wax la halleeyo oy wax hallaabaan ma jecle baadida waxaa loo ilaaliyaa oo loo xifdiyaa inaysan wax hallaabin hadday wax hallaabayaan marka waxaweyn ilaahay fasaad ma jeclo iyadoo la dhaha sharcigi baa ayaa lagu dhaqmayaa maca daalika haddana yani fasaad hadduu imaanayo sharcigu maba ahba waxaa shayga ibn abi shayba atarkaas soo saara marka oo bimacnaa waxaa weyan hadday ka tegi lahayd oo yacni meesha ay uga tegi lahayd in hallaabadaa laga yaaba ama qof ou ku is istaago aan ogeyn iyo wax lamida ah. ayb xadiidku marka macnahaas ayuu tusayaa wacan zayd bni khaalidin aljuhaniyi radia allahu canhu qaal waxa uu yidhi jaa rajulu nin ayaa yimid ila nabiyi nebigu yimid sala allahu alayh waali wasalama fasa'alahu wuxuu weydiiyey can illuqatati baadida ayuu su-aalay luqaa shay waxa dhumo ayuu weydiy laga yeelaya fa qaala waxa uu yidhi icrif aqoonso cifaasahaa weelka ay ku jirta aqoonso weelkeeda wa wikaa'ahaa xariggeedana aqoonso ay ku xiran tahay weelka ay ku jirto iyo xarigga ay ku xiran tahay aqoonso oo ogow horta uma markaa dabadeed carifhaa yaboohi sanatan sanad yaboohi in jaa-a saaxibuhaa qofkii iska lahaa hadduu yimaado sidii rabo arrintu waa wa ilaa haddii kale uusan imaanin fa sha'nuka shanigaagu bihaa iyada shanigaagu ha ahaado oo yani isticmaal adiga qaado oo marka hadhow adaad qaadato qofki iska lahaa hadduu yimaado oo awsaafti ou sheegto waa waxaa weyaan waxay kugu noqonaysaa waa gudaysaa waa damaanaysaa ama qiimeeda ama shayga ayaad gudaysaa ninka qaala waxau yihi ninkii fadaalatu lganami ariga ka warran u yihi baadidiisa neef arigoo dhumay xaalkiisa ka warran qaala waxau yidhi hiya laka adaa iska leh ow liaqiika ama walaalka ayaa iska leh ow amase lidibi dhulwaabaa iska leh an dhulwaag waa cunaayo haddaad meel cidlaa uga tagto ama baa cunaayo ama ninka iska lahaay inuu helo waa suurtagal ama inaad adiga qaadaba wax ka dhexeeya maal saddexaa uwe inaad adiga qaado iyo ninkii iska lahaa uu helo iyo in uu dhurwaa oo cuno marka waxaa weyaan ariga baadidiisa in la qaadi karaa oo aan dhurwaa iyo loo sii daynayni maxaana waa daciif ma iska celin karaan badanaa inta sida badan yani dugaagga yaryarka xataa ah iskama celin karto qaala fadaalat libili geela ka waran u yiri baadadiisa qaala wuxuu yidhi maalaka xaalkaagu waa maalaka adiga maxaa lahantaada ahday walahaa iyo maxaa iska kiin jira adiga iyo geela baadida maxaa iska tiin galeen macahaa waxay wadataa oo la socdaa siqaa'uhaa sibraarkeeda wa ayay wadataa raafafkeeda yani waa socodka u adkaysan kartaa muddo dheeray socon kartaa kartaayo geelu kartiya uleeyahy inuu marka muddo dheer ou socdo wamacahaa siqaaoana waxay tahay marka muddo badan oo qadi karaa oo biyaha uu ka qadi karaa nacam taridu biyahay arooreysa hadday biyo aragtana waa aroorayada iska arooreysa wataakulu shajara geedahana way cunaysaa xataa inta yalqaaha uu kala kulmaayo rabbuhaa ninkii iska lahaa halkan marka xadiidkan dhowr xugun baa laga qaadana xugunkood waxay tahay baadida qofku markuu baadi soo helo inuu horta aqoonsado awsaafta baadida awsaafteedana masalan waxaa ka ah hadday lacagtaha tiradeeda weelka ay ku jirto haday meel ku jirtay noocyadiisa isao u ekaayo xarig hadday ku xirneed xarig uu ku xirnaa waxaas inay aqoonsatay marka incarif cifaas ahaa wa ahaa waxaa uu loo jeedaa awsaafteeda oo ay uga soocmi karto waxyaabaha kale inuu aqoonsado ilowsaas ashyaa waxaa jira aan waali xarig midna ku xirnayn laakiin lagu aqoonsado hab kale waxyaaba hab kale lagu aqoon number waxyaaba lagu aqoonsanayo wixii number lagu aqoonsanaya numberkaad xifdinaysaa marka yani axkaamta hadday mucallalo ay tahay cillada unbaa loo raacaya muhiimku weelka iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo xarigga xarigan iyo weelkan muhiimadgoodi iyaga laga rabo ma jiree oo aan ahayn uur shayga in lagu aqoonsadaa laga raba wax kastoo marka shaygii awsaaftiisa lagu aqoonsan karo yaa la arkaa naam qofka hadduu arko documenti qof ka dhumay oo kale waxau ogaanaa marka qofka magacii iyo waxyaabihii documentigaas magaciisa iyo number hadduu lahaa iyo waxyaabo muhiima dadku ay alaabtooda ay ku yaqaanaan ayuu weydiinaya hadhow naam shay walba marka muhiimku waxay tahay baadida in la aqoonsado ou saartiyo uma carifhaa sanatan hal sano in la yamhi marka hal sano laguma milki karo wax ka yar baadidii inaadan ku milki karin sanad wax ka yar ayaa laga qaadana ay intay sanad meel taallo intii sanad laga gaaro waa yabooyne meelaha laga yabooynayna waxa weyaan meelaha dadka isugu yimaado suuqyada iyo masaajidda albaabadooda iyo hortooda saaka dhexdiisa ma aha meelahaasoo kale ayaa laga yabooyna iyo alaabtaasoo kale ee qofka ay ka dhuntay meelaha iyagoo kale laga soo doonto ama laga soo raadsado haddii matalan ay jirto meelo yani eh, alaabta dhumay laga soo raadsado oo kale hadday jirto dad umanaan ay joogaan in meeshaas la geeyay ilaa qof walba meeshuu soo aadayaa maogtahay caalamkan kale marka wuxuu leeyahay meel walba alaabta alaabtii dhuntaba meel marka laysugu geeyo oo alaabta dhuntay qofka ay ka dhuntan oo usoo doonanayo war alaaba iga maqanin ma aragteen meelahaasoo kale marka hadday jiraan dad umanaan ay joogaan in meelahaas la dhigay iyagaaba naadinayo markaas ayb oo bimansilati yani eh, yaboohinay ka dhigan tahay nacam ayb muhiimka marka tuma carifaha sanatan hal sano marka in yaboohinta ay qaadato wixii sanad ka dambeeya waxaa laga caaweyn marka eh, qofku asaa iska milkin tahay laakiin hadduu milkiye qofki iska lahaa muddo kadib oo arka toban sano kadib ha ahaatee waa inuu usoo gudo alaabta hadday qiimaysmayd haddii ay marka alaabtii caynteedii ay jirto qiimo leedahay iyadoo dhiibaa haddii wuxu lacag ay yihiinoo qiimahooda u isbedelayana de waxaa weeyaan dahab maalinkaas ay ka dhuntay qiimihii dahabka ahaayo ay joogto unba u xisaaba maalinka uu qaadanayo inta qiimaheedu uu ahaa shaygaasoo kale inta lagu qiimeeyo dahabkiisa iyo ku qiimeynaa lacag fain jaaa saaxibuhaa hadduu yimaado alamru waadixun hadduu qofka iskala yimaado waa la siinaya wailaa haddii kalena fashanuka bihaa adiga marka ayaa arrinkaagu waa iyada yani iska hayso iska isticmaal qaala fadaalat lhanam haddana arigii xoolihiiba soo galay xoolaha loo isticmaalaa sida badan fadaalat lhanami ariga baadidiisa ka waran qaala wuxuu yihi hiya laka ow liakiika aw lidibi sababtana waxaa weyaan waa dacf waa tabar darada socod dheerna ma soco karaan dugaaga yaryarkaa iskama celi karaan qofkiina waxaa keligeed iskuma filna muhiimka waxaa neefka ariga keligiis iskuma filna marka maadaama ay sidaas tahay ha uga tegin meesha ee qaad lacalla marka inaad adiga marka qofkii aada ku heshid ama marka eh, waa kaa amaa daallatulibl waa laga waa laga gediyey geela baadidiisa isaga farahaad ka qaadaysa geel meel iska socon keligiis haddaad aragto faraha ka qaadaysa waxba ma qaadaysi culimada marka waxay ka hadlaan eh, haddii uu maraayo meel dugaag badan oo libaaxyo badan oo kale hadduu maraayo iyo oo marka geeliba oo halis u yahay in markaas libaax uu ka cuno ninkii iska lahaa markaasoo kale see leela bacdi alculamaa ayadoo iyagoo feerinaayo xugunka ariga iyagoo ka feerinaayo maadaama geel uu daciif yahay marka libaaxa loo feeriyo dhulkuna uu libaax badan yahay hadda marka waxaa weya isku filnaashadiisi waa yaraatay hadday yaraatan in la qaado oo markaas la geliyo oo loo haayo oo qofkiisa hadhow marka lagu raadiyo taasay baneeyeen mm. bacdu ahlilcilmi fahamka fiqiga kulle axkaam mucalala mar walba cilalka alxukmu yaduuru maca alcilat wujuuda wacadaman baynama axkaamta cibaadaadka tacliilkoodu waa waa yaryihin ama waa dhib badan yahin saa darteed marka kuwan tacliilka aada ugu badanayo maxaa geela baayadiisa inaan la qaadin waxa lagu cileeya waxay tahay macahaa siqaauha waxidaauha taridu lmaaa watakulu shajara xataa yalqaaha rab inay isku filantahay haddii la waayo isku filnaantaas marka waa la qaadi karaa marka saas culamada ay leeyihiin qaarkood mutafaqun caleyh xadiis buhaari muslim baa soo saara wacanhu qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi man xadkii aawaa dumo baallatan baadi qofkii dumo oo xeradiisu soo dumo fahuwa isagu daallun mid baadiyaysan wa maa lam yucarifhaa haduusan yaboohinin haduusan yaboohinin rawaahu muslimun xadiidka muslim baa weriyey xadiidkan wuxuu daliil u yahay baadida in lasoo qaado yani in baadida lasoo qaado si aysan u dhumin maxaa eh, man aawaa daalatan fahuwa daalun maa lam yucarifha waxaa leeyahi marka eh, baadida in loo soo qaadi karo calaa asas la yaboohiyo weliba qofka mararka qaar rubamaa inay waxaa laga yaabaa ama waajib ay noqotaba haddii ay dayacmayso eh, shayga eh, oo gacan xun ay gacangelayso imaamu lbukhaarina waxau baabaysto yihi baabun hal ya'kudu luqada baadida ma soo qaadaya ma qaadaa baadi uftaala du arka walaa yadacuhaa tadiicu ka tegi maayo yii si ay u dhunto xataa laa ya'kudahaa man yastadiicu yani ka tegi maayo xataa ilaa uusan ka tegin qof oo marka qof hadhow oo gacan qaldan ama gacan xun si aysan ugu dhicin waa inuu qaado marka si aysan u dayacmin baadadiixadiidkana tawjiihiisa waxay tahay qofkii yani baadida u qaadosiiy ninkii baadida dhulka kasoo qaado oo xeradiisa geliyo isagoo ay niyadiisu aysan ahayn inuu yaboohiyo taas waa mid ka baaqiyeysan oo xadiidka u sheega amaa ninka usoo qaado xeradiisa usoo geliyo calaa asaas inuu yeeboojiyo ma baadiyaysan asaga xadiidkaaba naska uu caddaynayo man aawaa daalan man aawaa daallatan baadi qofkii dumo fa huwa daallun fa huwa isagu daallun mid dhowsan oo baadiyaysan maa lam yucarifhaa haduusa hadduu yaboohinaayo laakiin ma baadiyeysana taas weyaan xadiidkan rawahu muslimu can ciyaad bni ximaarin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi man wajada qofkii helo luqadatan baadi qofkii helo falyushidha markhaati geliyo daway cadlin laba marqa cadli u saaxiiba walyaxfad hana xifdiyo ha dhowro ha ilaaliyo cifaasahaa nacam weelkeeda ayb qowilkaa ahaa iyo xarigeeda uma markaa dabadeed laa yaktum yousan qarinin markuu ogaado xifdiyo yousan qarinin walaa yuayib yousan qarinin oo usan maqnaysaynin isku dhow yihiin walaa yuqayib yousan maqnaysaynin bimacnaa yownan meel ku qarinin hadduu qarinin lewa maqnaysiiye mogtabaay fain jaa hadduu yimaado rabbuhaa kii iska lahaa fahuwa isaga ayaa axaqu bihaa ku xaqnimo badan wailaa haddii kalena fahuwa maalullaahi alla maalkiisii waay siina allamadkuu waa maal alla wa cid alla ciduu doonay alla siina marka waa qaado kartaaba meesha jirta maal alla adin lagaama xidin laakiin haddii ninkii iska lahaa uu yimaado fa huwa axaqu bihaa isaga ayaa ku xaqnimo badan xadiidkan marka wuxuu ku daray laba markhaati in loo sameeyo ziyaadadaas xadiidkan sidaa marka uu ku daray ayb rawaahu axmedu walarbacatu ila tirmidiya wasaxahu ibnu khuseymata wabnu ljaruud wabnu xibbaan waana xadiid saxaaxa marka xadiidkan markhaatidaintii ay tahay markhaati loo sameeyo heshee baale markhaatina ruxana dhulka ka helay ogaada laba qof oo caadiliin wacan cabdiraxmaan bni cuhmaan ataymi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga nahaa wou reeba can luqadati alxaaji xaajiga baadadiisa rawahu muslimun xadiid muslim baa weriye xaajiga baadadiisa rasuulka calayhi salatu slam waa reeba sababta waxaa weeyaan marka yacni baadida xaajiga ama baadida makaad iyo baadida kale waxay ku kala duwan yihiin lama milkiyo midda mako ama midda xaajiga lama milkiyo bis tamalluk walow adiga haddaad sanad la dhaafo xataa ma milki karta baadida kalena waa la milkin kara bacda sanad intaasay ku kala duwan yihin oo keliya sidaas darteed haddaa adiga baadidii marka xaaji oo maka jooga baadidiisa aada qaado maanta dhaan inaa yahooysi uma milkin kartid saa kuma milkin marka nahaa can luqadat alxaaji yani in la milkiyo oo saa yani mujarad iltiqaad in lagu milkiyo oo nabigu diiday sala allahu aleyh wali wasalam wacan ilmiqdaami bni cabdimacdi karib radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka waxau yidhi alaahoy laa yaxilu ma xalaal aha duu naabin mici mid u saaxiibo min asibaaci dugaag wala alximaaru alahliyuna dameerka dabjooga ah oo dadla jooga ahna ma xalaal ah wala alluqadatu luqadana ma xalaal aha baadi oo min maali mucaahidin mid mucaahido cahdi muslimiinta la galay maalkiisa ah ilaa an yastagniya canha inuu deeqtoomayo ka deeqtoomayo ma ahani inuu ka deeqtoomayo maan hadduu ka deeqtoomayo waxaa laga wadaa wixii uusan tegaynin qofka oo iska yaryar waa la qaadan karaa taas dhib mala oo hadda qofku haddii wax aan macno lahayn ay ka dhacaan oo asaga laftirkiisa hal sanaa la naadinaya haddii la yidhaahdana uusan xataa soo doonanaynin waxyaabaha noocaas oo kale a dhib ma laha amaa wixii laakiin aan laga deeqtoomeynin deeqtoonkana curfigaa xukuma curfiga ayaa xukumo qof matalan beer soo gurto timir badan soo gurto hal timir haday ka dhacdo hal timir de ma yaboosanaayo meelna uma imaanayo mana ukeeno uuna ka deeqtoomayaan haakada qof eh, kun shilin ay ka dhacdayo maal badan laho maal badan haysto kun shilin inuusa soo naadi eh, naadi eh, waa waa curfigaa lagu garana waxyaabahaas maxalushaahid marka waxaa gaal ah qofka mucaahidka oo muslimiinta loo caahdi galayna maalkiis inuusa xalaaloobeynin ilaa uun yani maalkiis inuu macsuum yahay dhiiggiisa iyo maalkiisa labadaba macsuum bimujaradi luqada lagu qaadan maayo iskaba dhaafta in inta la dilo xoolihiisa la qaato iyadoo warkeed iskaba daahay rawaahu abu daawuud xadiidkan abu daawuud ayaa weriyey waana xadiid saxiix baabu lfaraaidi dhaxalkiiba u baab yahay alfaraa'id alfaraa'id waa jamcu fariida weya jamcu fariida waxaana loo jeedaa al-ansaab almansuusu caleyha fii illah waxyaabaha ilahay kitaabkiisa lagu qadaray fariido haddaad maqasho waa jaangoyn iyo qadarid alfaraa'id qadariyaalkii waxaa laga keenay marka waa wixii sharciga uu gooyey marka sharcigaa gooyey oo xadiday ayb faraa marka eh, qaabka eh, wujuuhda wax lagu dhaxla ayaa waxay tahay farad iyo tacsiib tacsiibka iyo faradka marka labadooda waxaa asalo kitaabkana lagu sheegay aada loogu faahfaahiyey farad saa darteed baaba maadadiib waxaa lagu magacaabay alfaraaid fariidadii ayaa waxaa ayaa la qallibay oo tacsiibkii laga qallibay ayb taas marka sida loogu magacaabay wakaas waa saas waana cilmi marka nabiga caleyh salaatu waa cilmi marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo zayd ibnu thaabit ou ku ammaanay oo uu ku sheegay inkastoo bacdi alculamaa xadiidka ay wax ka sheegaan haddana laakiin waa shuhrooday xadiidkaas isaga waxaana aathaarta qaar ay tilmaamayaan in la waayi doono wax marka cilmigan cinaayo badan siiyo oo aqoodo in la waayi doono laba qof wax ku kala bixi in la waayi doono kulamaa waqtigii uu sii xagga horeba usii bataba ayb faraaidkana waxaa u asala kitaabka iyo sunnada dabcan iyo wixii marka asxaabta ay xukumeeno ama ijmaaca ama wixii kale marka lamida iyo waxaa u asal marka kitaabka iyo sunnada ijtihaadka culummada ayb iyo istinbaadaadkooda amaa qur-aanka isaga saddex aayadooda ayaa lagu faahfaahiyey aayadna waxaa looga hadlay eh, waalidka iyo usuusha iyo furuucdaa looga hadlay say wax u dhexlaan wa aayat yuusiikum ullahu fii awlaadikum usuusha iyo furuucdii baa looga hadlay aayadda ku xigtay walakum nisfu maa tarka aswaajikumna waxaa looga hadlay eh, labada isqabto iyo awlaad ulummi walaalaha eh, meydka ku hooyada ah iyo waxaa looga hadlay labada isqabto eh, eh, ninka inaagtiisa siday isu dhaxli lahayd iyo aayadda ugu dambaysa oo yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala iyadana waxaa looga hadlay xawaashida xawaashida waxaa la yidhaha walaalaha walaalaha ayaa xawaashida lahaa oo yani darfaya dar darfaha meydka marka darfihiisa labada dhinac waxaa ka jooga waa walaalihiisu halkaasa marka looga hadlay iyo qofkii ilma dhalin furuuc iyo usuul midna aan ka tegin sida oo wax looga dhexli lahaa iyo waxyaabahaas saddexaas aayadoo marka qur-aanka ku koobay inta kale saddexaas aayad unbaa tafriic looga bixiyaa rasuulkana caleyhi salaatu wasalaam hal xadiiduu ku koobay alxiqu alfaraa'ida liahliha war faraa-isha iyo waxyaabaha la qadaray dadkeeda u ahalka ah siiya famaa baqiya faliowlaa rajulin dakarin wixii soo harana meydka qof qofka ugu dhow ayaa iskale oo nin a ah weliba say u kala dhow yihiin oo weliba ninnimada ay ka xoog badan tahay naagnimada saasay u kala qaadanayaan jihaat alcasaba macruuf waay nacam waa bunuwa iyo ubuwa iyo yani wixii lamida ah, nacam macruufay ku tahay waana kala xoog badan yihin iyaga laftig iyo ukhuwada iyo kulligood nacam ayb marka eh, taas iyada marka waxaa weya aayadaha qur-aanka saddexdaas axaadiidtana xadiid kale waa jiraan laakiin kan baa ugu jaamicsan maxaa yale faradkii tacsiibka waa lagu sheegay kan wixii farad wax ku qaadanayana waa la sheegay wixii tacsiib wax ku qaadanayana waa la sheegay amaa faradku wuxuu rabaa isaga marka faraadka ama irtiga wuxuu u baahan yahay qofka wax laga dhaxlaayo inuu dhinto in la ogaado kan la dhaxlaayo dhimashadiis in la hubsado imaa in loo hubsado yacni ogaal in lagu hubsado ama imaa xukman imaa taxqiiqan ow xukman in yani taxqiiq ahaan la xaqiiqsaday inay nafti ka baxday oo dhintay ama imaa in markaa isaga eh, la xukumay bimansilad qof dhintoo kale sida qofka mafquudka oo la waayo muddo badan yani axkaamtiisii macruufka ay tahay iyo in qofka marka eh, ninka wax dhexlayo waaridka ahna inuu ka dambeeyo nolosha uga dambeeyey kan uu dhexlayo iyadna in la hubso waa in la hubo haddii shaki oo imaado wax dhexala ma imaanayo laa tuwarid zaahiqan can zaahiqin mid halaagsama ku halaagsama kale ha dhaxalsiin laba isla halaagsantay oo bad kuwada dhintay mid horree mid kale aan la kala aqoonin labadooda isu tuur midna mid kale ha dhaxalsiin sababta waxaa la waayey shardiga ah waaridkan inuu inuu noolaay kan uu dhaxlaayo gadaashiis inuun walow laxabatanba ha ahaay in labataa marka loo gehaa wax tarika ana inay jirto hadday tarika jirin dhaxal maba jiraan haraka inay jirtana waa waa qasab asbaaba u leeyahay asbaabtiisa waa macruuf iyad waxaa weeyaan eh, nasab iyo nikaax iyo walaa saddexdaas baa la isku dhexlaa nasab iyo nikaax iyo walaa nasabka waxaa isku dhexla labada isdhashay eh, labada eh, waxaan ujeedaa qofka iyo waalidkiisa qofka iyo ilmihiisa qofka iyo walaalihiisa adeeradiisa waxaas dhan nasab isudhe isku dhexlaa nikaaxana waxaa isku dhexlaa ninka iyo naagtiisa walahana waxaa isku dhaxlo eh, waxaa wax ku dhaxlo qofka wax xoreeyey keliya qofka wax xoreeya ku dhaxla kii la xoreeya waxba kuma dhaxlaa hal jiha keliya baa ismuctiq muctiq unbaa kan wax xoreeyey unbaa wax dhaxlo hadduu isaga dhinto waaris la waayey ninkii oo xoreeyey wax ma dhaxlay saddexdaasna marka asbaabta wax lagu dhaxlo mawaanicna waa leeya mawaanicdiisa waxaa a ikhtilaaf diin labada qof inay diinkooda kala duwan muslim iyo gaal ay kala yihiin shaaficiyada waxay ictibaaranayaan muslim iyo gaal gaal oo dhan dhinaca isku marsiinayaan muslimkiina dhinac alkufru millatun waaxida ay leeyihiin marka muslim gaal ma dhexlaayo gaalna muslim ma dhexlaayo yahuudda iyo nasaarada waa isdhexlaayaan ay leeyihin ay haddii mid uu yahuudi ahaa wiilkiisa ou nasraani noqday waa dhexlaa culamada xanaabilada iyana ma dhexlaaya sababta waxaa weeyaan laba diinay kala wata khilaafudiinka waa caam yeelay kaana gaalaha wada aadan laakiin ma isdhexlaaya saasay leeyihi xadiidteeda arkayna insha allahu taala waxaa kaloo iyadana ku jiro eh, sababka kale eh, maanica kale uu yahay ikhtilaafu diinka iyo riqiga addoonnimada qofka addoo addoon yaha waxuma dhexlaayo qofka addoonka waxuma dhexla ama ha ahaado addoon kaamila ama ha ahaado adoon mukaataba ama kalena waxaa weeyaan qatliga qofka haduu u dhaxli lahaa waa ma dhaxlayo qaatilku maqtuulkiisa ma dhaxlayo sababto haddii waa dhexlaa la dhihi lahay dadkii baan bisu sugayna isdili lahay saa darteed marka ma dhaxl qof wax dilay ninkii ou dila ma dhaxlayo culamada dambe oo shaaficiyada waaba sii adkeeyeen arrintaano ninkii wax dhexlaaya hadii ninkii ninkii ninkii nin dilo oo markii isaga maxkamadda la keenay yaa markhaati ku allayay ninkii ku markhaati furo haddii uu wiilkiisa ahaayo matalan dhexaltooyadiisa ou lahay ma dhexlaayay leeyihin maxayna dilkiisao sabab u ahay oo maadaama isaga uu ku markhaati furay binaa calaa daalika lagu dilay xataa waxaa taa laftirkeeda waa sii marka taas waxaa weeyaan allahu calam say xoog badan tahay saddexdaasna marka waa mawaanic lirti dhaxalka waxyaabaha manciyo oo diido oo qofkiisa iyadoo asbaabtii ay ku dhabowday haddana inuu dhaxalkii waayo waa kaasaa keenaya marka inuu asbaabtiina haystaa mawaanicdiina ka fogaado si uu markaas wax u dhaxlo laba qaabaa wax loo dhaxlaa marka farad iyo tacsiib farad waxaa la yahaha wixii la qadaro oo kitaabka ilaahay lagu qadaray furuusha kitaabka ilaahay lagu qadarayna waxaa weeyaan waa annisfu waalrubcu waalthuluthu waalthuluthaani waalthumnu iyo waxaa weyan wasudus waa lixdaas lix farad fuqahada waxay ku daraan thuluthulbaaqi waxa la yidhaha isagana oo marka isaga laftirkiisa ta-adib ahaan unbaa loo dhahay maahana waxaa weyaan xagga uun suduso xagga u noqona qeyb ahaantiisa maadaama laakiin dadka hulus qur-aanka u fardiyey ayaa haddana waxaa la diidayaa marka in la yiraahdo marka erey kale la isticmaalo calaa kulli xaal kaas isaga faradkaas istinbaado ku xasila ayb intaas marka waa furuushi hadhow mid walba ayaa wax ku dhaxlo waxay u baahan tahay marka waxaa weyaan kutubta ertiga ama faraadka laga qoro tafsiilka ah ayaad u raacaysaan hahy ayb nis oo kale waxaa wax ku dhexlaayo albintu wa bintu libni gabadha iyo meydka ou dhalay midda meydka wiilkiisa tan ou dhalay bintulibnida ukhta shaqiiqa ah iyo ukhta liab ah iyo waxaaso dhan wax ku dhexlaayo maca shuruud iyo iyadoo lo la garanayo macrihi zawj ayaa wax ku dhexlay zawjna waxbuu ku dhexlaya haddii yani farc waaria la waayo farc waaria la waayo ayb sana rubuca waxaa wax ku dhaxlo zawj iyo zawja ay wax ku dhaxlaan ayb huluskana waxaa wax ku dhaxlo marka iyagu awlaad lumi oo aayadda walakum nisfaatrak azwaajikum hooyada iyadana mararka qaar wax ku dhaxlaysaa haakada suduskana dad badan wax ku dhaxlo jaddo iyo jad iyo ab iyo waa badan yihiin ayaguna kuwaas iyo waladul um iyo waladulumka akhali umka iyo wax ku dhexlaan hulutaankana gabdhaa wax ku wada dhexlaan sa gabdho badan banaat iyo banaatu ibni fara badan iyo akhawaat shaqiiqaad iyo ama akhawaat li-ab ku dhexlaan tafaasiisha arrintaana marka ku kutubo alfaraaida yani lagu sheegaa waxaa kaloo iyana faraaidka laga maarmaan oo ah asal xujbiga baabu lxujbi xujbiga qofka hadduusa aqoonin waxba ma dhaxal sii karo dadka si isu xijaabaan xujbidana laba u qaybsama xujbu xirmaan iyo xujbu nuqsaan xujbi qofka yani ka xirmaaninayo inuu dhaxalba qaataba masalan awowga wax ma qaadanayo aabihii joogo xujbu xirmaana ku dhaca xujbu nuqsaanna waxaa weeyaan hooyadii masalan oo kale haddii meydka ilmo oo dhale ay joogaan hooyadii thulusay ka tegaysa sudusay soo ay imaanaysa xujbu nuqsaana la dhaha maxaa yeelay waa thuludkiyaa laga soo xijaabay laakiin nuqsaana un la keeno waxbaa laga nuqsaana ayb xujbigana qofku inuu aada u yaqaano oo say dadku isu xijaabaan iyo waxyaabaa inuu ogyahay waa daruuri lagama maarmaaho nooca labaad waxaa weya marka tacsiibka waxaa kaloo iyadana u baahan yani abwaabta ugu muhiimsan kamida xisaabta xisaabti iyadana marka furuushaan hadda aan sheegnay meelaha ay kasoo baxayso ziyaada hadday timaado cawlkii iyo wixii lamidka ahay waxyaabahaas iyada marka waxaa la rabaa qofku iyadana inuu wax ka yaqaano haduusa xisaab ounan aqoonin ma dhaxal sii karo dhaxal ma samey karo ayb inta kale marka tacsiibka isaga waa qeybkooda ah in wax lagu dhaxlo waxaa weya wax muqadara ah ma jiro wixii usoo harow qaadana qofka casabada casabadana ayagu laftirkooda saddex u qaybsamaan alcasabatu bianfusihim alcasabatu bigayrihim iyo alcasabatu maca gayrihim saddexdaasaa loo qaybaya sida macruufka ah mid kastaana de xaalaada uu leeyahay waa say u kala xoog badan yihiin jihooyinka xagga jihadaa laga fiirinaa iyo qurbiga iyo quwadaa laga fiiriya saddexdaas idan macno aljihatu jihadaa ugu horeyso jihatulbunuwa oo kale waa ka xoog badan tahay jihooyinka kale qurbiga isagana waa muhiim say u kala dhow yihiin oo hadda qof abcad ah matalan jihatulubuwa oo kale waxaa ka imaanaya awow iyo aabbaa ka imaanaya qurbigaa lagu kala bixinaa markaas quwada xaggeedana marka waxaa weya waa isku jiho isku qurbi laakiin waa kala xoog badan yahin akha shaqiiqa lamid ma aha akha liabka ah oo tacsiibka kula mid ma aha taas marka iyadana waa casabay iyo sida loo kala waxay lahay intaas kabacdi masaa'il un waxaa weeyaan waxaa haraayo sideeda lagu xifdiyay intaa waa inta iska qawaacidda oo faairtiga u badan yahay hadhow marka un waxaa weeyan qofku waxuu baranaa masaa'il mucayana masalat lmusharika iyo akdariya iyo iyo masaa-isha la yiraahdo masaa-ilu eh, zayd ibni thaabit oo loo nisbeeyo iyo masaa ishaasu sideed u xifdina khalaas marka iyo munaasakhaadka iyadana gooni oo meyd meyd ka daba dhinta iyo sidaas iyadana taasna iyo masaa-ilulxamli qofka xamliga ku jira see loo dhaxalsiiyaa iyo waa masaa-il mucayano sideeda lagu xifdinayo waxay ahlu eh, fiqiga ay ku muransan yihiin xaalaatuljaddi iyadana waa si gooni in loo barta iyadana xaalaatu aljadi maca alikhwa awowgi iyo walaalii hadday isla joogaan se wax u dhaxlaan madhabka shaaficiga awowgu ula dhaxal siina awowgi iyo walaalaha is isdhaxlahay oo awowgu ma ridaayo walaalaha oo dhinacaas marka waa madhabka shaaficiga sida uu qabo ama madaahibta kale xanafiyada waxay qabaan mas'aladaanba marka jadka waa ridaaya ay qabaan walaaluhu naam waa bimansilati alab oo kale aabba oo kale jid hadduu joogo walaalo waa isku tegaayo sida aabbaha marka uu joogo u tegaayo ay u tegaayo ayagu wararkan marka ma haysta xaalaadka jad iyo macalikhwa u lahaa ayagu wararkaas ma haysta laakiin calaa kulli xaal zayd ibnu thaabit iyo waa siiyey jadka maljaddu maca alikhwa taasna marka barashay u baahan tahay iyada ayb naam marka masaa-ishaas qofka un xifdina hadda halkan marka kitaabkan kitaab xadiid waaye ma ahan isaga masaa-ishii iyo sidii loo xalinayo iyo ma gelayo marka kutubta uun dhertee ku saabsan ama furuucda fiqhiga ayaa loo raacaa raxbiyada iyo nadmigaas iyo shuruuxdiisa haddii laga akriso waa ku filan yahay baabu lfaraaidi faraaidkiibuu baab yahay can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi alxiqu lfaraa'ida faraaisha isha haleeshiiya biahlihaa ehelkeeda haleeshiiya dadka iska lahaa siiye gaarsiiye waa ina gaarsiiye dadka iska lahaa nin walbaa wuxuu ilaahay u qoondeeyey dadka wax loo qoondeeyey wixii loo qoondeeyey la siiya famaa baqiya wixii baaqi noqdo haro fawo isagu liowlaa rajulin nin midka ugu dhow ay usugnaaday qof ninka ugu dhow dakarin oo lab ah muttafaqun caleyh xadiidkan marka labadii jiho wax lagu dhexlaaya ayuu sheegaa farad iyo tacsiibkii faradku alxiqu lfaraaida biahliha faraaidka ehelkooda siiya wixii yani la qadaray dadka iskala asiiyo in mid mid kale looga badiyo lama rabo lidalika ilahay markuu labada aayadooda irtiga yuusiikum allahu lakum is marka uu isdaba dhigay kadib alla waxau sheegay tilka xuduudullahi falaa tactaduuha yani alla waxuu yihi subxaana watacaala <clears throat> taas waa xuduudda ilaahi subxaana watacaala yani waman yudic illahi warasuulahu yudkilu janaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha dalika dalika alfawzu alcadiim marka waxa weeyaan xuduudda ilaahay waaye taas qofkii alla ku adeecana jannadaas uu leeyahy waman yacsi illaha rasuulahu yatacadda xuduudahu yudkhilu naaran khaalidan fiiha qofkii xuduudda alla ku xadgudbana naar ayuu ilaahay gelina subxaana watacaala xuduuddan marka faraa-ida ilaahay waxaan uu soo qadaray qofkii ku xadgudbo naara loogu goodiyey dadka ninka maxaa wiilka maxaa labalaab gabadha waxay qaadanaysa loo siiyey iyo dadka dhahaayo axkaamta islaamka duraayo ama yani wax ka sheegaayo ama dhahaayo waxaan wax caqlina ah ma ahan wax saxanna ma ahan qofka dhahaayo muslimiin ma noqonayo kuwaas oo diinka ilaahay waa uga baxaayaan maxaa yeeley hadday axkaamta ilahy aayadihii ilahay iyaga ujeeda hadday ka aaminsan yihiin gardarro iyo ilaahay inuu xaqdarro samaynayo waa ku gaaloobayan arrintaas iyadan ayb waagi hore marka waxaan arki jirnay un dadyaw oo yani ayago shuuciyiin oo yani ishtiraakiyiin ah oo dadkan gaalada wax uga raaraadsado oo oo yani dhaxalka diido oo ka dabaqayliyo oo aada yani dadka culammada ugu dhibi jiray yani hadda waxaa la yaable dadda xaraka islaamiya sheeganayo oo yani dhaqdhaqaaq islaami u nisbe sheeganayo oo dadkii marka diin ay ku tuhmaayeen maca daalika haddana waxaan ka daba wareegaya naaga unsay nimankuso naag iyo ninaa isku aasiman say ku dhihi lahaayeen un maanta falankeed ku jira naag iyo ninaa siman unbay kuleeyihiin ilaa qaarkood ay leeyihiinba yacni waxaan caqligalba maba ahanba wadamada qaarkood naagaha iyo nimanka wadamada weliba qaar wadamada muslimiina qaarkood naagaha iyo nimanka naagaha karti badan oo shaqeeya oo dadaalo oo nimanku waa baagamuudda waxay qabanayaan male ma shaqaysanayaan haddii la yidhaha marka odagu hadduu dhinto wiilka ha loo badiyo baagamuudada ah caqliga maahanay kuleeyihin kuwaas camal marka caqligooda addoonnimada ilaahaybayba ka tegayaan iyagaa marka caqligooda raba inay diin ku dhisaan ayb kuwa noocaasoo kalea marka diin in la weydiiye ma aha bal xaakim islaam islaamo sharci wax ku xukuma hadduu jiro kuwaasoo kale waxaa weya inuu ciqaabo dadka inay kudhex jiraan ma aha marka laakiin ogaada un mar walba waxaa la yaab leh yani markii hore dad diinba aysan ku jirinaa lagu ogaayo waxaan hadda dad diin kun u nisbe sheeganaa inay haddana waxaan sheegaan waxaad garanaya marka dadku fidnada iyo diin xumada meesha ay gaartay ayaad fahmaysaan hay waagii hore ninka kursiga haysta unbaa la fiiri jiray waxaasuu sameeyey dhaxalkiiba usaan ka dhigay dhaxalkiiba u kan yeelay haddana kuwa culo eh, yani xaraka u nisba sheeganaya sameynaya wixii haddii la yidhaha war waxaanaad ay sameynayaan waxaas waa khaldan yihiin may khilaafka ka dhex dhaaf eh, saxw asaxwal ah, islaamiya khilaaf uma baahnaa lagu leehay haddii maxaad kaas u haysatay marka waayahay kaas maxaa ka rabta isku dembi bay galeen mase ilaahay dadku ayagu hal dembi wada galo haddana oo kala jeclaana marka ilahay in laga cabsada famaa baqiya fahuwa liwlaa rajulin dakarin ayuu usugnaaday muttafaqun caleyhi wacan usaamata bni zaydin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu wuxuu yihi laa yaritu lmuslimu muslimka ma dhaxlo alkaafira gaal walaa yaritu lkaafiru gaalna ma dhexlayo almuslima muslimka muttafaqun caleyhi gaali muslim isma dhexlayn xadiidkan marka wasfi buu sheegay gaal noocuu doona iyo muslim ma isdhexlayn oo laba qof qofoo isdhasho midkoodna muslimiya mid kalena gaaliya ma isdhexlayn halkaas waxaa garanaya marka yani yani diinka yani muhimadda uu leeyahay xataa aabbaha calaaqadii idinka dhexaysay qaar in badan oo kamida ah waa la jaray keliya waxaa la ruqseeyey oo la ogolaaday yani inaad u ixsaan fasho aabbanimadii iyo hooyanimadii waa la ogolay ixsaanka laakiin calaaqa markau dhinto idinka dhexaynayso oo dhaxaltooye ah waa la hayna xataa marka la duugaayo oo duugaysid qofka haduu duugaayo aabihiis cali bn abi aalib radia allahu canhu markuu u yimid markuu nebigu u yimid oo uu yidhi ninkii odaga ahaa aabahe ah waa dhintay markuu yidhi ina camaka daal qad maata marka wuxuu yidhi eh, ka waran nabiga calayhi salatu salaam waa kii uu yidhi idhab fawaarihi walaa tuxditan shay-an orod baxtaguu yidhi soo astur god godgeli bu wax kalena samaynu yii hana u duceynin yii kasoo laabo marka waa godaa laysaga duugay khalaas su aal laga soo laabo marka xuquuq badan baa ku dhumayso haddii diinta diintii la waayo marka diintu meel weynay joogtaa maahan qabiilkii hadda anagu qabiilkaa booskaan noo taagan yani diinkii booskaan oo kale nooma taagan waxaad arkaysaa qofkii waxaa weeyaan dankama le ilmihiisiyaa gaaloobayo kufri ku dhex sugan balaayo ka shaqaysanayo diin xumo ku dhex jiraan maxaad ka shaqaysataanna ma weydiinaayo maxaa xaalkiina yahayna ma dhahay lacag iisoo dir keliya ilaahay subxaana watacaalana wuxuu kaa reebay in xataa inaad dhaxashaa lagaa reebay maal ou soo shaqeeyo cunidiis iyo waxaan iska badaabi anjeeda waxaa weyaan yani calaaqada qofka inay ka go-daa fiican haduu diin haddii lagu kala tago waxa weeyaan bal e, cadaawaadka oo dhan cadaaw cadaawadaha oo dhan xal waa loo heli karaa laakin ila alcadaawati fi diini ilaa cadaawada diiniga ama xal eeda looma heli kara qofku warka waxaa la rabaa inuu ilmihiisa ku dhaafo cadaawadaas oo kan kale ilmihii ilmahoodii kale kusii dhaafaan weligeed waa soconaya bayna marka cadaawada kufriga iyo islaamka udhexayso wax soconayo qofka waxaa laga rabaa marka inuu ilmihiis ku tarbiyeeyo ilmahan ilmahay sii dhalaan ay ku tarbiy say ayagu u yeelayan saas naam ayb marka cadaawada diiniga tanaasul maba geli karta iyada marnaba laakiin cadaawaadkan kale aan diiniga ku salaysnayn waa laga tanaasuli karaa mararka qaar lacag kaa maqan waa ka tanaasuli kartaa dad lagaa dilay waa isaga tanaasuli kartaa laakiin alcadaawatu fi diin maya tanaazul ma gasho haddaad ka tanaasulshan diintaada ka tanaasuleysa diinkaagii ayaad tanaasul ka samaynaysa laa yariu lmuslimu lkaafira ma dhaxlo walaa yariu lkaafiru lmuslima muttafaqun caleyh marka waa maanic min mawaanic irki wacan ibni mascuudin radia allahu canhu fii bintin ibni mascuud waxaa laga wariyey fii bintin gabar iyo wa binti ibnin iyo ibni gabadhiisa iyo wa ukhtin walaal qadan masaladaas qada nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waa xukumay lilibnati gabadhii annisfuba uu xukumay walibnati libni gabadha eh, eh, ibnigii gabadhiisiina asudus ba u xukumay takmilata huluteyni xaal ou yahay labadii hulus mid dhamaystiraayo suduskani yani takmilata suduskaa laga xaaleynay takmilata huluteyni xaal ou yahay suduskii mid dhamaystiraayo eh, huluteynkii mid dhamaystiraayo xaal ou yahay suduskan ayaa hulutaan dhamaystiraayo wamaa baqiya wixii baaqi noqdana falilukti ayuu usugnaaday rawahu lbukhaariyu buhaari baa weriy xadiidka xadiidkan isaga marka waxaa waa qada nebiga oo xukumay qadaana marka wuxuu ku saabsan yahay meyd dhintay oo ka tegay gabar ou dhalay iyo wiilkiisa gabar ou dhalay iyo walaashii ayuu ka tegay marka mar walba ogow un waxaa weeyaan haddii binti la yidhaha ama bintulibni la dhaho waa calaaqada meydka oo laleeyahay mar walba adii maskaxdaada inuu meydka ku jiro albintu haddii la yidhaha waxaa weeyaan gabadhii ninkii dhintay bint libni haddii lagu yidhaha wiilkiisa gabadhiisa meydka wiilkii o dhal gabadh u ayagu waxay isu yihiin ha fiirin meydka calaaqa meesha waxa lagu sheego haddii lagu yidhaha uktun walaal haddii lagu dha meydkii walaal la tahay kale ma aha saddexdaa marka markay dhinteen ayaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam gabadhiina nis oo siiyey binasi lqur'aan dabcan walibnat libni asudus bintulibnina iyaduna marka waxay leedahay sudus ay leedahay takmilata huluteyni xaal ay tahay hulutaankii ay gabdho qaadan jireen gabdho markay badan yihiin maogta waxay qaadan jireen hulutaan oo yuusiikum llahu fii awlaadikum lidakari mithlu xadi lunhayeyn fain kuna nisaءa fawqa thnatayni falahuna hulutaa maa taraka wain kaanat waaxidata falaha nisfu marka gabdho meesha hadda waxaanu gabdho waayihiin inkastoo aysan sinayn oo midna meydka ou toos u dhalay midna wiilkiisa ou dhalay maadaama xaaladdu marka hadday laba gabdhoodoo siman ahaa lahaayeen hulusaanay wada qaada lahaayeen maadaama hadda aysan sinayn tii keligeed ahaydna nisaa la siiyey tii bintulibnida ahaydna waxaa la siiyey suduskeedii ayay qaadatay maadaama nis ay waayisay sudus ay qaadanaysa shuruudii niska ay ku waynaysay ayaa ku dhamoodaayb marka eh, sudus ay qaadatay sudus iyo nis marka laysku darana hulusaan kasoo baxa oo suduskani uluhaankiibau dhamaystiraa gabdho ay qaadan jireen aka marka inta soo hartana waktidaa iskale marka masaladan oo kale haddii thuluth oo kuwaxaa ku jiro e, gabadhan oo nisla iyo midan kaleo sudusle lix iyo laba waa cadadkooda waxaa weeyaan marka lix unbaa masalada marka ay kasoo baxaysaa nacam ayb marka haddii lix laga soo bixiyo gabadhii saddex la siiyo e, bintada haddii saddex la siiyo nis weeyaani bintulibnina la siiyey sudis oo hal ah saddex ayaa la isku daro afar soo hulusaan maaha marka afar lix marka loo fiiriya maxaa hulusaan waa afara ah? leanna lix marka lix huludkeeda waa labo labadii laba kale ku dar marka afar ay noqonaya hulusaan marka waa kaas aa buuxsa maxaa soo haray labada soo hartana tacsiib ahaana walaasha loo siiyey min baabi tacsiib ayaa waxaa loo siiyey muxtada intaan keliyaa rawahu lbuaariyu xadiiska buhaari wacan cabdillahi bni camrin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yihi laa yatawaarasu isma dhaxlaan ahlu millatayni laba diinood dadkooda isma dhaxlaan laba diin dadkooda isma dhaxlaan halkaana marka meesha xanaabilada ay ka qaateen yahuudiya nasaare inaysa isdhexlaynin kuwaan marka mushrikiinta guudaha iyo nasaarada inaysa isdhexlayn wixii aan isku diin ahayn walow diinkooda baa xumaadee isdhexli maayo laa yatawaarasu isma dhexlan ahlu millateyni isma dhaxlaayo laba milo dadkooda rawaahu axmed walarbacatu ila tirmidiy shaaficiyadana waxay yidhahdeen ahlu millateynkan waxaa loo jeedaa kufriga iyo wa akhrajahu alxaakimu baa soo saaray xadiidka bilafdi usaama ayuu kusoo saaray usaamo lafdigiisa oo kale weliba sida laa yatawaara xaakim wuxuu kusoo saaray laa yatawaarasu ahlu millatayni walaa yaris muslimun kafiran walaa kafirun musliman uma qara'a aladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacd haddii aayadaano shaaficiyadeyda xoojinay warawa nasaa-iyu nasaa soo warawa nasaa-iyu nasaa-ina wuu wariyey xadiida usaama ayuu wariyey bihaada lafdi buu ku wariyey nasaa xadiidkii usaame ee nasoo dhaafay laa yarit almuslimu lkaafira ayuu wuxuu ku wariyey laa yatawaras ahlu milatayn oo riwaayadaas iyada waa shaad riwaaya shaadda weeyaan sababta husheym ibnu bashiir ayaa wuxuu khilaafay asxaabu zuhriga ayuu khilaafay marka inkastoo husheym uu iqa yahay haddana gaar ahaan xadiidkiisa zuhri war baa ku jira asagoo war uu ku jiray haddana waxuu khilaafayba asxaabtii zuhri maxaana asxaabu zuhri xadiidka usaama waxay ku wariyeen laa yarit almuslimu alkaafira walaa yarit alkaafir almuslim taa marka imaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yihi kaana mudalisan wahuwa layinun fi zuhriyi weliba zuhri markuu ka warinayo waa daciif weliba daara qudnina wuxuu yihi hada lafdu fii xadiidi usaamata hayru maxfuud lafdigan oo min lafdi laa yatawaarasu ahlu millatayni min xadiidi usaama iyadoo laga dhigaayo waa waxaa weeye maxfuud waa shaahid an husheym ayaa la gooni noqday wuxuuna ku khilaafay asxaabu zuhri intooda kale amaa laa yatawaarasu ahlu millatayni min xadiidi cabdillahi bni camrin iyadoo asaxa wacan cimraana bni xusaynin qaal jaa rajulu min bayni ila nabiy u imid sala allahu alayh faqaala wuxuu yidhi ina bna bnii maata wiilkayga wiilkiisaa dhintay ninkaan marka muxuu noqonaa awow awow naa ina waxau yidhi marka yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyow ina bna bnii wiilkayga wiilkiisa maata wou dhintay famaa liya maxaa ani ii sugnaadoon leeyahay famaa liya maxaa ii sugnaaday min miiraatihi dhaxalkiisa iga sugnaaday fa qaala nabi <coughs> nabigu wuxuu yidhi laka sudus sudus ayaad leedahay falamaa wallaa markuu jeestay dacaahu nebigu waa u yeedhay faqaala waxau yidhi laka sudusun aaqaru sudus kale ayaad leedahay ayb falamaa wallaa markuu sii jeestay dacaahu waa u yeedhay faqaala wuxuu yidhi ina sudus alaakhara suduska kale ducmatun waa siismo ducmo rawaahu axmedu walarbacatu wasaxahu tirmidiyu tirmidina xadiidka uu saxiix yahay xadiidkan dacfi baa ku sugan maxaa yeele qataade iyo xasanulbasri oo laba mudelis ayaa ku jiraan ayb xadiidkan in eh, eh, rawaahu axmed walarbacatuna wahmi baa ku jiro sababtoo ah ibnu maaja ma soo saarin xadiidkan ibnu maaja ma aanu soo saarin walidaalika waana kan wahuwa isagu min riwaayati alxasan albasriyi waaye can cimraan uu ka warinaya waqiila waxaa layidhi inuu lam yasmac minhu cimraan kama uusan maqlin xasan kama uusan maqlin cimraan xasanulbasri cimraan ibnu xusein kama marka inqidaaca ku jira oo cilatinqiaac laftirkeeda waa leedao abu xaatim ayaana jasmiyey inuusan xasan ka maqlin waxba cimraan cimraan ibnu xusein marka xadiidkan sidaa ayuu daciif uu ku yeelay marka ninkan markuu nabiga weydiiyey sala allahu alayh ali wasalam waxaa laga yaaba inuu xoolihii owlaa sidu siiyey ee suduska dambena de wax qaata in la waayo min baabi raddi in loogu soo celiyo suduskan dambe inuu marka raddi ahaa oo soo celin dambe inay ahayd ayaa dhici karta amaba markiisa horab inuu thulus lahaayo inuu thulus lahaa oo markuu nebiga su aashan weydiiyey marka hore uu laba uga kala dhigay marka hore uu sudus siiyey markii dambena uu kaala yiri suduskaana ku darsan saa thuluskiisa oo ku dhamaystirta saa marka uu hulukiisii ku dhamaystira masalada maalan dee laba hulus marka laysku daraa sudusay noqona waxaan laba sudus marka laysku daraa waa hulus marka markiisa hore inuu hulus lahaa oo marka sudus ou markii hore siiyey haddana sudus gadaal ugu dara laba sudus haddaa isku geysana waa hulus wacan ibni buraydata radia allahu canhu qaala can abihi ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga jacala liljadati ayeyda waxa u yeelay asudusaba u yaalay yeelay meeloodba meel idaa lam yakun hadduusan ahaanin duunaha iyo sukadeed ummun hooyo hooyo haddaysan ka sukeynin hadaynay hooyo ka sukeynin hadday hooyo joogto ayeyda iy wax ma qaadanayso sawaan kaanat min jihati lummi aw kaanat min jihati lab ayeydu ama ha ahaato yani ama ha ahaato dhinaca hooyada ka timaa dhinaca aabbaha ka timaadeen waxaa weyaan iyagu mar walba waa waa waa markaasoo kale hooyada mar walba waa xijaabaysa hooyada meydka hooyadiisa haday joogto ayay waxbaba qaadan ama dhinaca aabbaha ka tima ama dhinaca hooyaa ka tima soma garana labada ayay tan dhinaca hooyada ka imaanaysa dhinaca aabbaha tan ka imaanaysa dhinaca hooyada tan ka imaanaysa xoog badan mar walba ayb oo waxaad arkaysaa ayeyda yacnii eh, hooyada iyadoo dheer ayaa ayeyda gaaban oo aab oo meydka kusoo dhow oo dhinaca aabbahay la qaybsanay sidiisa mararka qaar ay iyadoo weliba dheer oo yani ayey labaad saddexaad ah ayey labaad hadday tahay oo hooyo aysan joogin oo dhinaca hooyada ah iyo ayeydii koowaad koowaadoo aabbaha dhashay waas la qaybsanay tan tan ma xijaabeysa qurbi kuma xijaabayso dhinaca laakiin middaan waxaa weeyaan marka dhinaca hooyada ka imaanaysa iyada wa xoog badan tahay oo eh, hooyanimaday ka ay xoogsana ayb nam ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga jacala liljadati ayeydii waxau yeelaa sudusa sudus idaa lam yakun waa goorma hadduusan ahaanin duunaha iyada sukadeeda umuhayo haddii hooyo aysan ka sokaynin haday hooyo ka sokayso oy joogto hooyo waxma qaadanayso rawaahu abu daawuud wnasaa-iyu wasaxahu ibnu khuseyma wibnu ljaruud waqawaahu bnu cadiyin xadiidka ibnu cadiyin waa xoojiyey oo wuxuu yihi waliabilmuniib hada axaadiisu gayru maa dakartu wahuwa cindii laa ba'sa bihi xadiidkaa saxaaxa eyeyd waxaa laga qaadanaysudisl haddii aan xujbi uusan ku dhicin wacan ilmiqdaami bni macdii karibin radia allahu canhu qaal wacan ilmiqdaami bni macdii kariba radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam alkhaalu abtiga waaritu man qof mid dhexlaayo waa ilaa waarita low mid dhexlaa uusan u sugnaanin abtigu waxau dhexlaa qofkii wax dhexla aan lahayn ayuu abtigu dhexlaa akhrajahu axmedu walarbacatu siwa tirmidiy waxasanahu abu zurcata araaziyuna waa xasaniye wasaxaabu bnu xibbaanaha alxaakim waana xadiid saxiixa xadiidkan waxaa laga qaadanaya xadiidkan dhawl arxaam inay wax dhexlayan dhawl arxaam waxaa la yidhahdaa kuwii aan ayagu farad muqadara aan loo samaynin oona meydkii qaraabo la-ah marka waxaa lagu soo waxaa lamida dhawl arxaam waxaa ah abtiga oo kale abtigu dhaxal looma qoondaynin maca daalika haddii wax ku dhaxlan la waayo adiga oo ahlu farada ama wax tacsiib wax ku dhaxlo awel yani xoog badan haddii la waayo abtigaa wax dhexla madhabkaana marka madhabka xanaabilada xoojina xadiidka maxaayl ayagu shaaficiyada cinda shaaficiya abti wax ma dhaxla adowul arxaamka ma siiyaan naam an abi umamata wacan abi umaamata bni sahlin qaala wuxuu yihi kataba macii cumaru cumar ayaa aniga ila qoray ilaa abi cubaydata abi cubayda intii ka radia allahu canhum ana rasuula lah sal sla slam qaal cumar baa ila qoray warqadba wuxuu igula qoray abu cubayd ayuu u diray ana rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam qaal rasuulka waxau yihi allahu warasuuluhu alla rasuulkiisa mawlaa man axad mawlihiisu waayo laa mawlaa lahu mawlo aan lahayn alla rasuul waxay mawlo u yihiin qofkii aan mawlo lahayn macnaha marka waxaa weeyaan eh, qofkii qaraabo aan lahayn markaa isagoo ama mawlo aan lahaynoo xoreeyey alla rasuula mawlo macnaha marka qofkii wax dhaxlan la waayaba oo maalkiisa see la yeelaa maalkiisa waxaa dhaxlaya baytulmaal baytulmaalka ayaa la ifeey marka allah warasuuluhu waa baytulmaalka unba hadda loo jeeda masaalixa muslimiinta lagu qabana shaaficiyada ayagu marka masaladan muta waxay yidhaahdaan waxaa shardi ah baytulmaalka inuu muntadam uu yahay baytulmaal habaysan oo meeshii shilin walbaa meeshii loogu talagalay ku bixinayo inuu yahaa shardi ah marka la baytulmaalka wax la dhaxal siinayo haddii kalena waxay leeyihiin ma la dhaxal maxuma qaadanayo baytulmaalka waana ka quusanay dhaheen weliba baytulmaal muntadam in la helo waa ka quusanay ilaa ciise oo ka imaaday hadalkaas marka taxakum waa taxakum ina wax kama quusan karin inaan quusanana ma aha si kastoo fasaad loo arka haddana ilaahay waxun baa laga rajeynana marka warkaas ma aqaan in daliilka ku salaysan yahi kulle shaarixa waa dhigaa e, waa aragteen e, maaradiini sidil maaradiini e, raxbiyada laakiin warkaas marka ma laga xoogi maaa baytulmaalkii yani zakadii in la aruuriyo xaakimkoo jaa-ir ah oo la ogyahay in zaka haddii uu kaasoo doono inaa siisaa lagu amray adiga adiga waa kaa gudmay hadduu zakadii faraqa ku shubto adiga zakadaada waa gudanta jawrkiisa maxaa adig kaa gala jawruhu calayhi wa cadluhu cadligiisa iyo waxqabadkiisana muslimiinta iska leh ninkaan lidaalika ayaa a'imat ljawr inaan lagu bixin caqiido ahlu sunnada ay tahay in alle intay muslim yihiin aan lagu bixin in jihaadka lagala qayb qaato yani wax kastoo wujuuhul biri in lagu daba tukado adiga waxay khayr ay samaynayan waa raaci laakiin waxay shara waa marka see loo dhahaa marka dhaal dhaxalkii zakadii baaba loo ogol in lagu shubo see dhaxal qof oo laga yaababa in rubama waxaa dhici karta labaatankii sano hal mar in la arko nin wax dhaxlaa la waayo maogtaallahu aclam marka masaladaas khalfiya walkhaalu abtiguna waariu man qof mid dhexlaaya waay laa waaria lahu qofkaasoo laa waaria lahu wax dhexlaa s usugnaana rawahu axmed walarbacatu siwa abi daawuuda xasanahu tirmidi saxaabu bn xibaan wacan jaabirin radia allahu canhu can inabiyi sal allahu alayh ali wasalama qaal ida stahalla lmawluudu midka la dhalay ee ilmaha ah haddou sawdeeyo ou qayliyo wurqita waa la dhexal siinaya rawahu abu daawuud saxaabu bn xibaan abu daawuud baa weri ibn xibaanna saxiix yeele waana xadiis saxiixa sabigu marka hadduu qayliyo maxaa noloshiisa lagu garna qaylada waa naca cunuga hadduu markii la dhalaba oo marka ooyin iyo bilaabo waana sida ay ilmuhu yihiin marka ay nool yihiin haddii marka uu sabigu qayliyo hor ka dhinto sabigaas dhaxal u leeyahay dhaxalkaxbaa laga sa dhaxalkiisa yaa qaadana de wixii dhaxalkiisa lahaa qaadana waalidkii dhalaa qaadana dhaxalka waa wareegaya waxaa wixii marka isagu dhaxal lahay baa qaadana haddii xamliga isagoo ku jiro oo aan weli dhalanina ay noqoto in la dhaxlo see la yeelaa markaas hadda markaa waxaa weye qof walba waxaa loogu qadaraa asaga cunugan xamliga ku jirana fii aqali axwaalihi baa laga soo qaadaa markuu ugu maal yaraa karo oo inta ugu yar ou qaadan karo waa markee markaasaas wax lagu seena kuwan kalo isaga wax la dhexlaayana sidoo kale oo dhaxalka qaadanayo joogana aqalu axwaalihi baa qof walba lagu seenaa marka oo ugu yaryahay oo xoolaha ugu yar ou qaadanayaa lagu qadara maalka soo hara meelaa la dhiga haddii canugan sidii wax lagu lagudh lagu qaatay ou noqdo isagu maalkii yaraay ou yeesho kuwan waa loo dhamaystira haddii isagu uu noqdo yacni xaaladii badnayd oo ay noqotona maalka isagaa qaadanaya hadduu dhinto mase una soo bixinna meesha waa laga bixinaa isaga marka maa oo yani isaga nolol uusa kusoo bixin hadba maalkan mawquufa laga dhigaayo unbaa hadhow lagu tasarufa ayb macruufa dadkana xoolahooda in lakala dhaxalsiiyaa roon hadday u taagan yihiin in laga daahiyo ma aha oo qofkaan ma sugi kara miya dhaxalkiisa in lagu ceebeeyo ma aha xoolahan waxaa way nin dhintay ka wareegeen ka noola ku intifaacaya soomaalida waxay yaqaanaa waxaan la dhaxlin oo iska daba jiitamo rubamaa laga yaaba labaatan sano kadib waxaa laga yaaba inay shan qof lix qof dhimato hadhow marka daday ku wareerinayeen culamadi hadhow ku wareerinayay ku dhibayan boqol masalo marka oo xaashiyada lagu qoraayo ay saddex afar xaashi noqonayso marka markuu fudud yaha la rabaa in wixii lakala lakala waxeeyo wacan camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam laysa lilqaatili min almiiraati shayun qaatilka dhaxalka waxba kuma laha rawahu nasaa-iy daara qutniy waqawaahu bn cabdilbar wacalahu nasaa-iy sawa waqfuhu calaa amr llah caleyh